العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصaxbihi أجمaعيin ama bعdi waxaan ku dhex jirnay kitaab kitaabka waxaan soo helay bluغ اlmaraam min adilaة اlaxkaam lxaafid ibn xajar alcasqalaaniy raximah اllah baabu اlkafaati wاlkhiyaar ayaan jirnay xadiidka alcarabu bacduhm akfaau bacضi wاlmawaali bacduhm akfaau bacضi ila xaa'ifu aw xajaan xadiidkan waxaan soo sheegnay inuu yahay xadiid mawduuc ba oo abu xaatim uu yihi hada kadibun laa asla lah meel kalena xadiidka munkar inuu yahay u ku sheegay laakiin salmaan alfarisi abulqaasim albagawi inuu salmaan alfarisi oo ka wariyey inuu yidhi haddaad carabtihiin mana idinka hormarayna salaada oo salaadiina imaam idin kugu noqon mayno naadihiinana ma guursanayno macnaha yani jinsi ahaanba u fadila marka in jinsi ahaan loo fadilo waa waa shay waay laakiin in yani xugunna laga qaadan maayo mawquufkaas walahu shaahidun buu leeyahay cinda albazaar agtiisa ah can mucaadi bni jabal bisanadin munqai sanad munqaica ah. waxbana ma anfacayo sababto ah kan laftirkiisa dacfigiisu aa daran yahay taas kalena waaba darnaya dacfigiisa wacan faatimata binti qaysin ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaala lahaa nebiga faadimo binti qays wuxuu ku yidhi inkixii nikaaxso usaamata usaame nikaaxso yani usaama guurso ayuu yidhi rawaahu muslim halkan marka baabulkafaa waxaa loo keenay waxay tahay faadimo binti qays qurashiyad waa iyada usaamana mawlow maxaa yaele usaama aabihiis zayd ibnu xaarisa nebigaa xoreeyey marka nin ad mawaalida kamida ah, waa usaama marka nin mawaalida kamida ah weeyaan faatimana waxaa weyaan waa qurashiyad saa darteed haween qurashiyada nabiga haween qurashiyada wuxuu u ishaaray nin markaa isaga eh, mawla ah oo mawaalida kamida marka inay kafaadaas eh, marka inay guursan inay ninku u marka guursan karo naag qurashiyada uu guursan karo soo aan quraysh ahayn carab ahayn inuu guursan karo kafaa'ada laftirkeeda waxaweyn haday iyagoo de raalli ka tahay dabcan iyaga laftirkooda qolada ictibaarinayso hadday weliguna raalli ka iyadana raalli ka tahay waxbaasa ma lahaan rawahu muslim xadiidka muslim baa weriy can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam qaal nabiga calayhi salatu wasalam wuxuu yidhi ya bani bayaada ree bani bayaadow ankixuu abaahindin ninkaa abuuhindi layidhaha guuriya u nikaaxa gabdihiina u nikaaxa yani wankixuu ilayhi isagana u guursada xaggiisa oo ka guursada wa kaana ninkaas wuxuu ahaa xajaaman ayuu ahaa ninkaas nin dadka tooba ayuu ahaa nikuusheega abuuhindi wuxuu ahaa nin xajaam oo dad tooba ah aa ninkii rasuulka toobay ee halka diinaar oo siiyey ana abaa ayba kaas abaa aybo ah ninkaan laftirkiisa nebigu atoo wa kaana xajaaman ayaa rawahu abu daawuud alxaakim bisanadin jayid ayuu kusoo saaray xadiidkan marka xadiid xasan a ah weya waxaana laga xaafidkana talkhiisulxabiirka isnaaduhu xasanun ayuu ku yiri wuxuuna daliil yahay xadiidkan kafaa-a hadda oo xirfo iyo yacni eh, dadku ay ku kala ay ku kala gedisan yihiin yani kafaa-a dhanka kasabka iyo xirafka ka imaanayso inaynan ictibaar lahayn sababto ninkan kasab markay noqoto nin xajaam oo dadka tooba u ahaa maca dalika eh, wuxuu guursanayaa eh, qoladan reer bani bayaado carabta ka mida ah. ayuu nebigu wuxuu ku yidhi gabdhihiina asna u guuriye oo gabdhihiina u guuriye ninkaan asagana ka guursana yani hayasana xirfadaas oo xajaamnimada ah ku yasinina marka kafaada waxay ka ictibaariyaan qolooyinkan fuqahada ah xirfadaha waxay ka ictibaariyaan nasabka waxay ka ictibaariyaan diinta waxay ka ictibaariyaan xornimada midda diinta iyo xornimada unbaa hadda daliil hayso laakiin labadan kale wax hadda ictibaara ma laha nasab iyo iyo hadda wax laga fiiriyo arrintaanna sancaanin waxau ishaaray waa waxyaabihii jaahiliyadu ayay arrintan dib usoo celinaysaa buu yidhi maxaa yel nabiga calayhi isalaatu wasalaam yacni in qofka uu qabiil ku faano ama nasab ku faano aaduu uga digay waa tii abudar radia allahu canhu markau nin asxaabta ka mida uu ku yidhi yabnata sawda warkii hooyadiis ay madoobaydow waa tii uu marka yidhi nabiga calayhi isalaatu wasalaam inaka mru-un fiika jaahiliya nin waxaa tahay ay jaahiliyada ku sugan tahay acayarta acyartahu biummihi hooyadiis miyaad ku ceebaysay jaahiliya kugu sugan qofka haddii la yidhaha kuwan lagama guursado ayagana looma guuriyo waa jaahiliyada nebiga ka dhigayba caleyhi salaatu wasalaam taas iyada marka waa taasuu nebiga ku cadi yaa bani bayaado reer bani bayaado ankixuu u nikaaxiya banaatakum gabdhihiina abaa hindin abu hindi u nikaaxiy ku nikaaxiy wankixuu ileyhi isaga ka nikaaxa ka guursada midda hore marka waa ficil mutacadiyo min ankaxa waay hamsadeedu hamsatulqadci wa tan dambena hamsadeedu waxaa weya hamsatulwasli waay waa min nakaxa marka wankixuu ileeyahy asaga ka guursada waay ka nikaaxsada ayb ankixuu abaahindinna waxaa weya waa waxa weeyaan gabdhihiina u guuriya ayb rawaahu abu daawuud alxaakim bisanadin jayid xadiikaa wakaana xajaaman ninkaan nin oo marka waxuu ahaa dadka tooba ahaan jira iyadoo weliba carab agteeda ninka wax toobaa mihnad aada u liidatay ahay nabigana waa ku yidhi kasbu lxajaami khabiifun xajaamka kasabkiisu khabiif waay marka iyadoo xoogaa xirfad liidato ay tahay maca daalika haddana yani maki inay keento in mujtamacii lagu kala soocsooco waa diiday nabiga calay sala slam wacan caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey qaalat waxay tihi khuyirat bariiratu bariiro ayaa la khiyaar geliyey calaa zawjihaa ninkeeda ayaa lagu khiyaargeliyey xiina cataqad markay xorooday xiina cataqad markay iyada xorooday ficil oo waxaa weeyaan marka sulaasi xiina markii cataqad ay xorooday muttafaqun calayhi fii xadiidin dawiil walimuslimin muslim waxaa u sugnaatay canhaa can caaishata ana zawjahaa ninkeeda kaana wuxuu ahaa cabdan addoon bou fii riwaayatin riwaayo canha caaisha xaggeeda ka ahaatayna kaana ninkeedu wuxuu ahaa xuran nin xor abo awal awalu tan hore oo inuu addoon ahaa ayaa ahbatu sugnaansho badan wasaxa can ibni cabaasin waxaa ka ansaxay ibnu cabaasin cinda albukhaariyi bukhaari agtigiisa agtiisa anahu kaana wuxuu ahaa cabdan addoon buu ahaa taasna ibnu cabaasna waa ka ansaxay xadiidkan hadda baabulkafaa'a awalan meesha uu munaasabka kaga yahay waxaa weeyaan xornimadu in la fiirinayo kafaada laga fiirinayo addoonay ahayd baryare addoonay ahayd iyado ninkeeda muqiita la dhihi jiray isna addoon buu ahaa labadooda waa isqabeen markii iyada ay xorowday dabcan markaas iyada waxay noqotay qof xor ah isagana addoonnimadiibu baaqi ku ahaa iyadii marka khiyaaraa la siiyeyo de nin waan oo xor ah in nin addoona ah uu qabo markaas waxaa weeyaan kukuf ma aha xornima maadaama ay xorowday marka waxaa lasii khiyaaro inay nikaaxi hadday iyada ogoshahay ay sii wadato haddii kalena inay markaa ka tagto ninkii oo ay markaa nikaaxii sidaa lagu fasakho marka lidaalika nebi ninkeeda ninkeeda muqiitna wou jeclaa marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu u imaan jiray markaas wuxuu dhihi jiray lahadal uu dhihi jiray waatii nebiga marka uu kala hadli jiray eh, eh, nabiga sala allahu aleyh ali wasalam oo iyaduna markay idihi jirta yaa rasuulallah ka ergeynaysaa ergey miyaad u tahay mase waa amar aad i amrayso amar diin ah waay may waa ka ergeynayaa buu yidhi markaasay waxay tiri ani wax dana kama lihi nacam ay ka tagtay marka marka kafaada meeshu xadiidka munaasabka uga yahay waa meeshaas way oo ah markay xorowday iyada mwaxaa soo baxday marka kafaa la aanaa timi mar haddii markaa sagun addoonya iyadana xorta iyada khiyaaraa ah la siiyey marka xadiidku marka baabka meeshaasa munaasib ugu yahay ayb marka xadiidkan wuxuu daliil u yahay xornimada in la ictibaarinayo kafaada laga fiirinayo ayb oo naag eh, addoon ah naag xor ah nin addoon inaan loo guurinin mujarad yani inaan loogu guurinin addoonnimadaas maxayna ku kuf ma ah sidoo kale dhinaca kale marka ninka xorkaa ah laftirkiisa haween addoona inuu guursado hal xaalo baa loo baneeyey hadduu zina ka cabsanaayo mid xor ah wuxuu ku guursadana uusa sahaysanin markaas waa loo baneeyey waman lam yastadic minkum dawlan an yankixa almuxsanaati lmu'minaati nacam aayaddaasa marka cabeynaysa taasaa marka lagu cadiyey oo famima malakat aymaanukum min fatayaatikum muminaadu guursada haddaba marka muminaada inuu guursada loo loo rugseeyey kana dadaalika liman khashya alcanata minkum qofka hadduu ka cabsado zino taas loo ogolaayo aayaddaas markii xadiidkan iyo waxay tilmaamayaan kulligood xornimada in laga fiirinaa ka amaa riwaayaadka iskhilaafsan addoon miyo ah mase xorba u ahaa ibnu xajar waabakan wuxuu rajaxay inuu adoon inuu addoon ahaa ninkan oo riwaayada waa xor dhahayso riwaayad daciif ah saa darteed marka xaafid ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa muxararka wuxuu ku yidhi qaala ibraahim bnu abi aalib wuxuu yidhi khaalafa alswad bnu yaziid annaasa aswad ibnu yaziid ayaa keligiisa sheegay inuu xor ahaa ninkan oo alaswad ibnu yaziid can caaisha anahu kaana xuran saas ah markaasu wuxuu yidhi eh, ibraahim ibnu abi aalib baa waxau dhahayaa aswad ibnu yaziid wuxuu khilaafay dadka oo dhan ruwaadda oo dhan uu khilaafay fii zawji bariira buu ku khilaafay qaala wuxuu yidhi inahu xurun wa qaala annaasu inahu kaana cabdan inta kaleo ruwaada waxay dhaheen addoon u ahaa isaguna wuxuu yidhi xor buu ahaa saa darteed marka ma la qaadanayo mukhaalafada oo jumhuurta ou khilaaf bukhaari raxima ibraahim bn abi aalibna waa de min aqraani muslim min aqraani muslim bn lxajaaj imaamu lbukhaari isaga saxiixiis wuxuu ku yidhi xadiidka raqamkiisa lix kun toddoba boqol iyo konton iyo afar qowl lswad munqadicun aswad qowlkiisa munqadic waay yani maba ansixinba sanadkan caaisho kama ansixin maxaa aswad iyo marka qowl aswad waa munqadic wa qowl ibni cabaas ibnu cabaas qowlkiisana waxa uu yidhi kaasaa marka wuxuu yidhi wa qowl ibni cabaas ra'aytuhu cabdan asaxu qowlka ibnu cabaas ayaa saxsan buu yidhi oo uu yidhi ninkaas baan arkay anigu isagoo addoon ah muqiis ayaan arkay isagoo addoonaan arkay marka ibnu cabaas aragtidiisa yaa la qiimeynaa ibnu cabaas wuxuu taagan yahay anaaba arkayba isagoo addoon ah aswad ibnu yaziid annakaciina caaishow ka warina inuu xor ahaa aswad iyo caaishana waxbaa ku jira inqiaaca mara yani amjeeda waxaa ku jira inqiaaca ku jira sanadka aswad aswad ibnu yaziid saa darteed marka bukhaari saasuu ku rajaxo meel kalena imaamu lbukhaari wuxuu yihi qaala alxakam alxakamu bnu cutayba wuxuu yidhi wa kaana zawjuhaa xuran ninkeedu xor buu ahaa markaasuu bukhaari wuxuu yidhi wa qowlu lxakam mursalun xakam qowlkiisuna waa mursal wey wa qaala ibnu cabaas ra-aytuhu cabdan ayadana khulaasada marka waa maxay alxakam bnu cutayba ayaa yidhi waa xorow ahaa de xakamna ma soo gaarinba ninkan sababtaasoo ah raggii dambe aswadu kasii dambeeyey marka ma qisadaan uu goobjoogka ahay waa maya alaswad ibnu yaziid isaguna riwaayadiisana inqidaaca ku jira waa daciif riwaayadaha saxiixa midda ibnu cabaas iyo midda caaisha hadda waafaqsan labada iswaafaqaayo ibnu cabaasna radia allahu canhuma wuxuu yidhi ra-aytuhu cabdan asoo adoon anaaba ah arkay ma garan riwaayadku iskhilaafaayo macnahaas ayaa marka eh, ayaa lagu xambaaraya macnaha marka inay xor adoon inuu addoon ahaa ayaa xoog badan inuu xor ahaa riwaayaadkeedu daciif ah. waa riwaayad wada wada dacfi wada u ku wada sugan yahay qisadanna waxaa laga fahmayaa eh, bariiro khiyaarka la siiyey addoontu haddii nin xora ou qabo inaysa khiyaar lahayn marka taasaa laga qaadanaa qisadan oo can dariiqi lmafhuuma looga qaadana naagti bariira maxaa xornimada loo siiyey kownuu ninkeedu inuu addoon ahaa iyadoona ay xor tahay haddii ninkeeda oo xor ahaan lahaa khiyaarkaas ma heli lahayd ma heli lahayd ayb marka waxaa weyaan mafhuumka laga qaadanayo waxaa weeyaan waa addoonnimada waay ninkeeda oo ku sugnaaday khiyaarka ku heshay ama hadduu xor ahaan lahaa khiyaarka ma heli lahayn sababtoo ah haddii inta xukun la sheego wasfina la daba dhigo ama wasfi laga hormariyo xukunkaas wuxuu macluul ku yahay wasfiga wailaa ilaa haddii kale wasfigu laaqiyu noqo laha in la sheegay inaan la sheegin macno kuma kuma jiri lahay masalan haddii la yidhi wasaariqu wasaariqatu faqdacuu eydiyahumaa haddii la dhahay xukunkii waa qadcigii waay gooyntii gacanta waay in gacanta la gooyo xukunkaasi maxaa cillo u ahay sariqadaa cillo u ah sariqadana wasfi ahaana loo sheegay soo maha halkaana sidoo kale oo waxaa leeyihi khuyirat bariiratu calaa zawjiha xiina cataqat markaasaa riwaayadka waxay ku dareen wa kaana cabdan addoon u ahay wa kaana cabdan marka jumladan haddaysan xukunka saameyneynin malaa yacnigay noqon ahayd kownuhu marka uu cabdi ahaa oo addoon ahaa ayaa khiyaarkuna uu ku sugnaanaya marka haddii khiyaar addoonnimada uu ka baxo oo xor yahay iyaduna ay xor tahay ama iyadu ay addoon tahay khiyaar ma jiraan ma fahamteen marka meeshaas taasaa marka iyada wahada bidariiqi lmafhuum waana qowlka jumhuurtu ay qabaan kuufiyiintu ayagu waxay qabaan mar walba khiyaar ay leedahay leey addoontu hadday xorooyo ninka iyadu markaas qabo ama xor ha ahaado ama addoon ha ahaado labada kolba khiyaaray leedahay saasay dhahayan kuufiyiintu waa xanafiyada waana madhab qowl aan saxiix ahayn waa sababtoo ah anahu kaana cabdan maxay marka macno oo leedahay hadii haddii xorka iyo addoonka uu isku mid yahay addoonnimadiis maxaa loo sheegaya ninkaan marka ayb marka waxaan xukunku wuxuu ku xiran yahay wasfigu ku xiran yahay riwaayada anahu kaana xuranna ma aysan ansixin oo waa aragtay idan marka riwaayada keliya ansixda waa inuu addoon ahaa ninkeeda taasaana marka xukunka lagu dhisayaa oo marka lagu lagu wadaya marka madhabjumhuur saasuu raajix uu ku yahay haweentu marka hadday doorato inay ninkii ka tagto waxaa kaloo culimmadu ka hadlaan haweentii addoonta ahayd ee xorowday ninkeediina addoonnimada uu baaqi ku yahay khiyaara la siiyey waxay dooratay inay ninkii ka tagto ma waxaa la odhanaa marka firaaqaasi ay ku kala tegayaan ninka ee naagta ma faski miya mase waa dalaaq imaamu maalig iyo awsaaci iyo leyt waxay ku tageen dalqa baa-ina inay tahay a'imada kaleo dhanna waxay ku tageen in faski uu dalaaq aanu ahayn qowlkaas dambaana raajix ah sababto ah dalaaq meesha kama muuqdo mar haddii khiyaar meesha la sheegay afuro iyo dalaaq meesha hadda kama muuqdo marka waa faski wey waa fasak dalaaq ma ah fasak iyo dalaaqda waxyaaba ay ku kala duwanaanayn da waxaa kamid a isaga fasaku cidda tirsigiisa waa hal xayd keliya dalaaqa laakiin wuxuu u baahan yahay saddex xayd ayuu u baahan yahay ciddada xaggeeda oo ku kala duwanaanaya wacan adaxaaki bni fayruus addaylami can abiihi waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi qultu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow inii aslamtu anigu waan islaamay wa taxtii ukhtaani laba walaal ah ayaana hoosteeda oon qabaayacay laba gabdhoo isla dhalatay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu yihi dalliq fur ayatahumaa shi'ta midaad doonta labadooda fur rawaahu axmedu walarbacatu ila annasaa-iya bnu xibbaana wadaara qutniyu iyo albayhaqiyu wa acalahu intaa way saxiixeele ibn xibbaan iyo daara qudni iyo bayhaqi bukhaarina waa cileeyey xadiidkan marka dacfi baa ku sugan dariiq abiwahab wahab aljeyshani nin layidhaha ayaa ayaa ka warinaya daxaakan nacam abu wahabkanna iyo daxaak ibnu fayruus laftirkooda xaafid ibnu xajar taqriibka markuu ugu tarjamayo wuxuu ugu tarjamay maqbuulun mid kastoo labadan daxaak iyo yani abuwahab wahab labadaba waxaa ugu waxaa wuxuu yidhi ibnu xajar maqbuulun maqbuulu ku sheegay mid kasta marka maqbuul waxaa weyaan iyada marka waa waa cinda almutaabaca wailaa falayin lxadiid haddii mutaabaca u helo hadduu waayo laakiin daciif waaba xadiidkiisa cillo kalena waa leeyahay bukhaari taariikhulkabiirka oo ku sheego baxaat bnu fayruus addaylami can abiihi wuxuu yihi rawaa canhu abuu wahb aljeyshaani laa yucrafu samaacu bacdihim min bacdihim imaamu lbukhaari raggan iska warinayo oo ka bilaaw abuu wahb aljeyshaani can daxaak ibni fayruuz can abiihi saddexdoodaba midkoodna midka kale samaaciisa looma oga yani ma sugnaanin in mid kastaa kan kale uu ka maqlay inqidaaca marka uu ku cilaynaya so uma jeedin marka imaam bukhaari marka xadiidkan labada cilowle waa inqidaacaas iyo raggaas labadaa nin tarjamadooda saasuuna marka xadiidka oo daciif ku yahay xukunka xadiidka laakiin dabcan waa xukun saxeex ah. sababto laba laba isla dhalata qof ma haysanayo hadduu gaalku uu soo islaamo labo naago isla dhalatay oo walaala an uu qabo mid unbuu daynaya mid mid ka tagaa laleey fur furiinka uu furaayana waxaa laga qaadanaya marka hore nikaaxi uu ku qabay in ictibaar uu lahay ayaa laga qaadanaya soo ma garani marka hore laba isla dhalatay uu qabay ilmou ka dhalay labadoodii hadduu madaba marka markuu soo islaamo mid ka tagaa laleeyahay tan uu ka taga markaas ilmihii ay u dhashay ilmo xaaraam ama noqonayo sababto ah ankaxatu lkufaar wa ankaxatu lmushrikiin muctabara alctibaar sharci laakiin waa maxay waa waxay iyagu nikaax u yaqaanaan waay marka laga hadlayo waa wax iyagu ay u yaqaanaan nikaax ay u yaqaanaan baa ictibaarka la siinay laakiin waxayse iyaguba nikaax u aqoonin islaamkuna ictibaar siin maayo masalan waxaa kamida ah nasaaradu nikaax waa taqaanaa oo labada qofay isqabto waxbay u yaqaanaan qaabay u samaystaan ayib haddii marka labadooda iyagoo isqabay oo nin naag isu ahaa ay soo islaamaan nikaaxoodii hore waa loo tixgelina calaa tafsiilin fiihi isma aysan qabin labadooda saaxiiba un bay ahaayeen guriga iska wada deganaayeen sida hadday u badan yihiin gaalada camal ma isqabaan ilma isaga dhaldhaleen xaaraantaas iyo isla joogaas ayagaaba ku dhahay ma isqabtaan isma qaban isma qabnay kuwaasu hadday soo islaamaan marka maxay noqonayan kuwaas haday soo islaamaan waa in marka hore waa la kala geynaa waa ka ciddo tirsane yani hal xayd kadib ayaa marka waxay noqonaysaa marka eh, riximkeeda markii la hubsado yaa markaas laysu guurinaa hadhow hadday uur leedahan uurkay dhigee kabacdiyaa marka labadooda laysu guurinaa ilmihii horey isku dhaleen ilmo oo aan ilmo xaaraam ah oo yani owlaadu zinaa loo ictibaarina waa hadday ayagu marka hore wax aan nikaax ahayn ay isku qabeen wacan saalimin can abiihi ana khaylana bna salama aslama wou islaamay walahu cashru niswatin toban naag isagoo qabo faaslamna macahu tobankiiba way la islaameen faaslamna way islaameen macahu say la islaameen faamarahu nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu amray an yatakhayara inuu doorto minhuna iyo xaggooda arbacan inuu ka doorto afar rawaahu axmedu wtirmidiy wasaxabu bn xibaan walxaakim waacalahu lbukhaariy waa celiyey wa abuu zurcata iyo abuu xaatim a'imadan cilalkana waa cileeyeen bukhaari iyo abu zurca iyo abu xaatim xadiidka way cileeyeen waana daciif sida ay a'imadaas sheegeen baa xoog badan xaafidkana talkhiiska ayuu ku cadeeyey cilada xadiidka uu leeyahay xukunkiisa waxawan saxaax wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal ibnu cabaas waxaa laga wariyey inuu yihi radda nabiyu sala allahu alayh waali wasalama nebigu waa celiyey ibnatahu gabadhiisii buu celiyey zaynaba ahayd calaa abilcaas ibni rabiic buu u celiyey bacda sitti siniina lix sano kadib bacda sitti siniin soo idin ma dhigi bacda sitti siniina buu celiyey binikaaxi alawali nikaaxii hore buu ku celiyey walam yuxdit mana cusboonaysanin nikaaxan wax nikaax rawaahu axmedu walarbacatu waa weriyeen ila anasaa iya man yasaxahu axmedu walxaakim xadiidkan isaga marka waa saxeex yani duuna dikri siniin sheekh alalbaan isaga abu daawuudka xadiidku waxuu saxiix yeelayaa biduuni dikri siniin sanadaha iyadoon la sheegin oo wuxuu ku saxiix yeelayaa nabiga gabadhiisa zaynab oo abilcaas oo ninkeeda abuu ku celiyey nikaaxii hore mana cusboonaysiinin wax nifaaxa inta sano u udhexaysay isagoo riwaayada yani wax ku jirto laakiin dikru siniin waa waa ma uusa saxiixiyey ishkaal aada u badan baana ku jiro sanadahan tirada badan iyo marna sanataynina waa soo aroortay lix sanana waa soo aroortay wa can camri bni shucayb kan kale aan ku darno can camri bni shucaybin can abiihi can jaddi ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga radda bnatahu gabadhiisa ayuu celiyey zaynaba ahayd calaa abilcaas ayuu ku celiyey binikaaxin jadiidin nikaax cusub nikaax waa u cusbooneysiye riwaayadan saasay leedahay qaala tirmidiyu tirmidi waxa uu yidhi xadiidu bni cabaas ajwadu xadiidka ibnu cabaas yaa wanaag badan isnaadan xagga isnaadka walcamalu oo kanuu xagga isnaadka uga fiican yahay walcamalu camalkuna camalfalkuna cala xadiidi camr bni shucayb xadiidka camr bni shucayb ayaa lagu dhaqmaa oo lagu camal falaa macnaasaa ixtiyaarka ku jira nikaaxa in la cusboonaysa awalan xadiidka ibni cabaas ee hore aada ishkaalkiisu badanya meelayo kala duwanna waa ku imaadaa khulaasat lqowlna xadiidkan waa xadiid saxeexa ah. ninkii raba baxtigiisa isagoo dheerna waxaa dhigaya ibn lqayim kitaabkiisa tahdiib sunanka tahdiibu sunanka ayuu ku dhigay baxti aada u qiimo badan aqwaasha culammadu ay ka dhaheen halkaasuu ku qoray khulaasadan waxaa weeyaan xadiidkan waxaa laga qaadanaa yani inaan xaalaadka labada qof ninka iyo naagta isqabaa haddii midkood soo islaamay naagtii baa soo islaamtay ninkiina gaalnimadiiba baaqi ku yihi jumhuur ahlilcilmi iyagu waxay qabaan intay ciddada ku jirto haweenta haddii ninkii uu soo islaamo wax nikaaxana la cusboonaysiin maayo wax nikaaxa la cusboonaysiin maayo nikaaxiisii hore ayuu ku qabaya iyaduna ma diidi karto haddii laakiin ciddadu ay dhammaato markay ciddada dhammaato kadib haduu soo islaamo ee markaa inay inuu inuu marka nikaaxay inuu inay inay inay isqabaanna ay rabaan waa in nikaaxa la cusboonaysiiyo oo nikax jadiid in sameeyo ah. jumhuuru ahlicilmi saasay qabaan xadiidkan marka camr bn alcaas inay ku camal falaya xadiidkan waxaan ujeedaa camr bnu shucayb can abihi can jadihi fi lxaqiiqana xadiidkaas dacfi baa ku suganoo xajaaj ibnu arbaah ayaa ku jiro can camr bni shucayb oo tirmidi laftirkiisa wuxuu yidhi hada xadiidun fii isnaadihi maqaalun xadiidkan camr bni shucayb ee dambe isnaadkiisa war baa ku jiro markaasuu yihi fi lxadiidi alaakhari xadiid ibni cabaas aydan maqaalun isna maqaal baa ku jiray laakiin marka waxaa xadiid ibni cabaas xadiid saxeexa ah. maqaalka la sheegaayo waxaa weeyaan daawuud can cikrima waayo daawuud can cikrimana nusqadaas nusqo saxeexa laakiin kan cilada ku jirta waxaa weya xajaaj camr ibnu shucayb waxba kama maqlin cilada xadiidkan camr bnu shucayb ku jirta waxaa weeyaan xajaaj ayaa camr bnu shucayb ka warinayo riwaayana xajaaj bnu ardaahna samaaciis ma sugnaanin oo ka oo ka maqlay ama werintiisu riwaayadiisu ma sugnaanin oo ka werinaayo ninka la yidhaaha camr ibnu shucayb laakiin waxaa u dhexeeya labadooda maxamed ibni cubaydillah alcarzami ayaa u dhexeeya waalcarzamiyu laa yusaawi xadiiduhu shay-an carzamigaasun aada u daciif idan ciladu marka waa maxay xadiid camr bni shucayb inqidaac bayna xajaaj wa camr bni shucayb inqiaacaasa cilo ah iyo weliba bacdi duruqaa lagu ogaaday oo labada waxaa u dhexeeya labadooda moxamed ibnu cubaydillah alcarzami isagoon aada u daciif u yahay calaa kulli xaal xadiid camr ibnu shucayb waa cilaysan yahay amaa xadiidkan cabdlah cabdullahi ibnu cabaas marka jumhuurtu siday qabto waa sheegnay de jumhuurtii marka xadiidka ibnu cabaas say uga jawaabayaan xadiidkii ibnu cabaas wuxuu tilmaamayaa ninkii la yidhaha abulcaas in lagu celiyey zaynab nikaxna aan la cusboonaysan sidaa xadiidkaas marka la yeelay waxay yidhaahdeen xadiidka waxaan uga jawaabeynaa qaar waxay dhaheen xadiidku waa daciif diciladaas iyagoo jawaabtaas jawaab saxeixa maano xadiidku daciif ma ah nuskada sanadka lagu wariyey waa sanad saxeixa qaar kale waxay ku jawaabeen jawaab takalluf ku jira waxay dhaheen waxaa laga yaabaa aayatu taxriim ayaa eh, eh, waxay yidhaahdeen yani labada sano riwaayada ile daawuudka waxay leedahay laba sano qaar baa dhahay iyada lixda sano marka la dhaho lix sano udhexaysa waxaa laga soo xisaabay markay soo hijrootay zaynab iyo markii labadooda ay laysku celiyay yaa lix sano udhexaysa lixda sanaan idiin sheegaa marka sida ay ku noqonayso yacni zaynab markay soo hijrootay oy maka ka tagto madiina ay timid iyo marka abulcaas isagoo muslima uo madiino soo gelaya lix sano udhexaysa marka bacda sitti siniin ayaa nikaaxii hore loogu soo celiyey lixda sano marka halkaasay ka imaaneen ayb riwaayada dhehaysa laba sano ayaa ayuu nikaax ugu cusboonaysiy u yacni laba sano udhexaysay nikaaxna ma cusboonaysiinin iyada waxay ka waramaysaa labada sano waxay ku imaanaysaa yacni marka laga tiriyo waqtigii eh, ay soo degtay aayatu taxriim yani naayaha muslimaadka nin mushri mushriga inuu guursado yaa waxaa la xarimay sulx xudaybiya oo sanadkii lixaad ahay marka ninkaana taqriiban sanadii sideedaad agteeda soo islaamay marka labada sano halkaasay ka imaanayn marka nikaaxaani marka hal inaad in la fahmaa la rabaa xadiidkan waa fahamkiisu aada u dhib badan yahay hal marka waa in la fahmaa abulcaas iyo zaynab nikaaxoodii saxiixo iska ahayn ilaa ay kasoo degtay lmumtaxana horta waa intaas la fahmay intay lmumtaxana ay kasoo degaysay ila lmumtaxana mogta ay ku soo degtay laa huna eh, eh, xillu lakum walaa hum yaxiluuna lahuna aayaddaasaa xarimtay maogtahay wailaa markii hore nikaaxu saxiixood ahayba awel waa iska baaqi ahaa markay aayadda soo degtaa furqadii ay dhacday marka oo nikaaxoodii hore yani lakala la kala geeyey oo furqa ay dhacday de markaa haddii laga xisaabo abulcaas goormo muslimay marka abulcaas zaman lhudna muslime zaman alhudna waktigii dagaal makana aan la furanin heshiiskiina lagu dhex jiray marka laba sana dhexaysay labadaa sano kadib buu ku yimid bacda markii naagaha muslimaadka nimanka mushrikiinta laga xarimay laba sano kadib buu yimid abulcaas markaasaa nebiga calayhi salatu salaam nikaaxeedii hore nikaaxoodii hore unbuu u socodsiiyey min hunaa marka haddii sidaas loo qaado ibraahimu nakaci iyo aimada qaarkooda ay ku tageen haweenta haddii ay soo muslimto ninkuna uu gaalnimada baaqi ku ahaado ciddada markay dhammaysato kadib laba u furan inay nin kala guursato waa u furan tahay haddii iyadoo nin kala guursanin ninkeedii hore uu yimaado in allaale intay doonto ha noqotee la cusboonaysiin maayo nikaaxi ma garateen qisadaana taasuu ku dejinaa isaga nasna ay ku tahay leehay zaynab iyadu ma guursanin ciddadeedii waa dhammaatay ma guursanin mar danbaa marka ninkeedii yimid iyadoon weli guursanin marka looma baahna in nikaaxa la cusboonaysiyo marka ibraahim marka madaabkaasuu ku tegey xadiidka ibnu cabaas daahirkiisana saas waay haddii laakiin laakiin qowluljumhuur haddii lagu socdo ilaa iyagu waxay leeyiin mar hadday ciddadii dhammaato waa in nikaax cusub la sameeyay qabaan moogtahay xadiidkan iyagu waxay uga jawaabayan waxay leeyihin jawaabo takalluf badan oo ku jiro oo waxaa dhici kartay leeyihin in ciddadeedu daahday oo laba sanaba ay gaartay sababto a ah min zawaatul xayd ay ahayd kuwa xayd ay ku tirsanaysay waa dhici karta xaydku inuu xabismo muddo badan oo marka oo inta sanadkiiba waxaa dhici karta inay mar xayshay sanad kalena laba mar xayshay saas marka ciddadoodii sii dhamaarabta inuu isaga marka uu yimid oo sidaa marka nikaaxii hore lagu socday taasna waxaa ku jira bucdi sababto ah naadir xugun ma laha haddana lama soo sheegin in xaydka ku xabisna wax lasoo sheega ma aha ma fahamti qaar kalena waxay leeyihiin iyagu marka sidaaba maba ahano muddadan labada sano waa daciif labana uma dhexaynin aayaduhuna marka eh, sulxulxudaybiya kadib ay soo degeen markay aayaduhu soo degeen waqtulhudna oo aan saa usii dheeraanin ayuu isagu soo muslimay ciddadii dhexdeeda kusoo muslimay oo yacni waxay leeyihiin muddada uu soo muslimay iyo aayadaha markay soo degeenba in aysan ciddadu dhammaan karina udhexaysa marka qowlkaas isaga wuxuu leeyahay marka waxa weeyaan eh, abulcaas muslimidiisii iyo madiine inuu soo galo iyo waxaa isku dhowaa aayatu taxriimka maba kala fogeen sababtoo ah markay aayatu taxriimkii ay timid isaga marka madiina u yimid markaa xaaje iyo danbuu madiine u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam zaynab wuxuu ku yidhi ha iska ilaali yousan kuu tegin youna kuu imaanin markaa wuu baxay abulcaas makuu tegey badeeco iyo alaab oo waday buu iska gegeeyey isla markii waa soo laabtay madiinu kusoo laabtay isagoo muslimu soo laabtay horo marka nikaaxi horaa socda khulaasatulqowl marka qaar waa mansuuqay leeyihin xadiidka ibni cabaas khulaastul qowl laba jawaab unbaa ugu fiican imaa in la yidhaahdo ciddadiion dhammaaninoo soo muslimay oo aayadaha eh, aayadda xarimaysay baa gadaal eh, sulxulxudaybiya kadib ay soo degtay isaguna iyadoon muddo aan muddadaa ka fogeyn soo muslimay saasaan nikaax jadiida aan loo samaynin ama in la yidhahdo madhab ibraahim annakhaci lagu socdo oo la yidhaahdo naagtu haddii ay soo islaamto ninkuna oo gaalnimada baaqi uu ku yahay haddii bacda alcidda athnaa alcidda hadduu soo muslim isaga soo islaamo warba kama taagna bacda alcidda naagta labaa u taal mar hadday ciddadii ninkii hore ka tirsatay inay nin kale guursato hadday nin kale guursatay ninkeedii hore shuqul kuma laha iyadoon weli guursanin bow ninkeedii hore soo muslimay nikaaxii hore ayuu nikaaxii hore ayuu ku soconaa mahabkaasaadna moodaa wax takalluf inuusa ku jirin kaas ibraahim ou qabo ayaadna moodaa in takalluf aanu lahayn xadiidka daahirkiisana ou tusahayn ilaa hadday noqoto toban sano ha ahaato marba haddii nin kale aysan guursanin ninkeedii horena ou soo muslimo khalaas nikaax loo cusboonaysiin maayo xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaa ankaxat lkufaar in la ictibaarina maaa nikaaxi hore buu nabiga ugu waday sala allahu aleyh wali wasalam amaa xadiidkan camr ibn shucaysa waa daciif wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal ibnu cabaas waxaa laga wariyey inuu yidhi aslamat imra'atun haweeney baa muslimtay fatazawajad way guursatay fajaaa zawjuhaa ninkeedii baa yimid faqaala wuxuu yihi ya rasuul allah rasuulka ilaahi innii anigu kuntu aslamtu waan islaamay aniguna wacalimat biislaami islaamkaygana way ogey oo waa waa ogaatay fantazacahaa rasuulu lahi sal l ly slam nebiga waa ka siibay oo waa ka qaaday min zawjiha alaakhar ninkeedii kale waradaha ilaa zawjiha alawal ninkeedii hore buuna u celiyey rawaahu axmedu abu daawuud ibnu maajah wasaxahu ibnu xibaana waalxaakim xadiidkan isaga dacfi baa ku sugan waa min dariiqi simaaki bni xarbin can cikrima nuskhada ama sanadkaasna dacfi baa ku jira simaak can cikrima tirmidi marna sunanka isaga wuxuu kuleeyahay saxiix tuxfat lishraafkana xasan ayaa looga soo guuriyey miday doontaba ahaatay xadiidka isnaadkiisa waa daciif ciladana waa riwaayatu simaak can cikrima in eh, riwaayatu simaak can cikrimana idiraab baa ku jiro sida uu sheegay cali bnu lmadini iyo yacquub ibnu shayba iyo keyrkoodba sida ay tilmaameen saa darteed xaafidka taqriibka wuxuu ku yidhi simaak markuu u tarjamayo saduuqun wa riwaayatuhu can cikrimata khaasatan mudariba riwaayadiisa cikrima gaar ahaan waa mudariba waqad tagayara biaakhara fa kaana rubamaa yulaqan markii dambena xoogaa waxaa ku dhacayba doorsoon ikhtilaad baa ku dhacay marka xadiidku ciladaas uu leeyahy cala kulli xaal amaa fiqiga meesha uu keena waxaa laga qaadanaa ninka hore inuu ku xaqnimo leeyahy haddii naagtii ciddadii ku jirta uu soo muslimo ninkeediina eh, eh, ninkeedii uu soo islaamo eh, marka waxaa weeya ninkeedii hore iskale haddii markay ciddada dhamaysatay kadibna sidoo kale ay iyadoo ogeyd inuu muslimay iyada marka waxaa ninkan dambe ninkeedii horaa mar walba uga xaqnimo badan kan kale wa can zayd ibni kacbi ibni cujra can abiihi qaal tazawaja rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu guursaday alcaaliyata ayuu guursaday oo min bani khifaarin reer bani khifaar ka ahaatay awaantaa buu guursaday oo reer bani kifaar ah falamaa dakhalat calayhi markay usoo gashay wawadacat diyaabaha dharkeediina ay dhigtay ra'aa nebigu wuxuu arkay bikashxihaa dhinaceeda bayaadan caddaan ayuu ku arkay ra-aa nebigu wuxuu arkay bikashfihaa dhiiceeda wuxuu ku arkay bayaadan caddaan ayuu ku arkay yacni baris camal waxa fa qaala markaas wuxuu yidhi ilbasii tiyaabaka dharkaaga labiso walxaqii biahlika ehelkaagana haleel dharkaaga qaaday ehelkaaga aaday gurigiina ku laabay orbax wa amara lahaa bisadaaqi sadaaqna nebigu waa u amray meer in la siiyana waa faray rawaahu alxaakim wa fii isnaadihi waxaa ku jira jamiil ibnu zaydin wahuwa majhuulun waana majhuul wakhtulifa caleyhi weliba waa laysku khilaafay ninkan fii shaykhihi sheekha oo isaga ka warinayana khilaaf badan baa ka taagano ikhtilaafan katiiraa ikhtilaaf fara badan xadiidku marka aada buu daciif u yahay ayb ciladiisana waa midaad uu sheega imaam lbukhaari xuri lam yasixa xadiiduhu xadiidkiisa maba ansixin ikhtilaaf fara badanna waa ku jiraa waxaana ishaaray ikhtilaafkaas ibnu cadiy kitaabkiisa alkaamilka ayuu ku ishaaray ayb ayb marka xadiidkan dacfigaa baa ku jiro meeshaan laakiin isaga wuxuu u keensaday baabkan oo u keenay waa baabu lkafaa'ati waalkhiyaar waatuu ka dhigay marka ninku hadduu naagta ku arko cudur ama jiro iyo uu ku arko baris iyo wax lamida de marka inuu marka eh, nikaaxi marka laga tegi ka tegi kara oo naagti uu ku celin karo arrintaa darteed waxaa kaloo iyadana laga qaadaan eh, naagtu hadday sidoo kale ninka ku aragto iyadan khiyaar yeelana waxaa iyadana sidoo kale jiro eh, iyadana meesha ku jiro ilxaqii biahliki ereygaas bax gurigiina aad qad yakuunu dalaaqan inuu dalaaq noqon karo furiin waana dalaaq oo kinaayo ah dalaaqaas dabcan laba u kala baxo sariix iyo kinaayo u kala baxo hadda gurigiina aada haddii haweenta la ninka waa go naaftiisa dhaho furiinna waa noqon kartaa furiin inuusa ka wadinna waa dhici kartaa waa kinaayo maxaa kala jeedaa baa le haduu yidhaha waxaan kala jeedaa waa ku furay manaa waa ku furmaysaa ereyga wacan saciid bni lmusayib ana cumar bna alkhadaab radia allahu canhu qaal ayumaa rajulin ninkii oo tasawaja imra'atan naag guursado fadakhala bihaa markaa dukhuulo fawajadahaa fawajada helo arko haa haweentii barsaaa xaal ay tahay yani iyadoo baris qabto o mase majnuunatan tuwaale inay tahay o mase majduumatan mid juudaamaysan falaa sadaaqu meher bay leedahay falaa waxaa usugnaada sadaaqu meher baa usugnaada bimasiisihi iyo haa taabashada oo taabta yay ugu sugan tahay wa huwa isaguna lahu meherkii baa u sugnaaday calaa man korkiisa ugu sugnaaday garahu ku kadiyey minhaa iyada ninkii ku kadiyey oo ku dhakray ayuu u doonanaa yani waxaa ujeedaa ninkaan buu guursaday markaa rag baa marka ku daray iyadana uma aysa sheegin dadkeediina uma aysa sheegin cudurkana cudur de la qarsoomaayo ma aha markaasoo kale ninku marka isagoo hadou naagtii u tago marka u taga kadib haddou arko cudurkii daba inay u arkeen waaliduna aysan ku cusbayn oo waali hore wuxuu yeelanaa marka maadaama uu u tegay horta inuu meherkeed iyada siiya isaguna iyo u doonanaa meherkii wuxuu u doonanayaa ninkii ku khalday oo ku khayaanay oo ku dhakay ayuu u doonanaya akrajahu saciid ibnu mansuur baa soo saaray wamaalikun wabnu abi shayba warijaaluhu hiqaatun xadiidka rijaashiisa waa hiqaat rijaalun hiqaad adama keenayso xadiidku inuu saxiix yahay xadiidku rijaashiisu waa hiqaad laakiin laakinahu munqadicun bayna bn musayab wacumar xadiidka laakiin cilayso inqidaac saciid ibn lmusayab iyo cumar waxabaa u dhexeeya saciid cumar waxba kama uusan maqlin saas darteed marka xadiidku waa munqadic marka warijaaluhu hiqaatun qalad ma aha ogow rijaasha sanadka marka la fiiriyo kulluhum hiqaad waa yihiin laakiin inqiaaca cilo kale oo sanadka ku saabsan waayo oo rijaal shuqul aan ku lahayn marka haddaa aragta marka wa iqaad maaha in xadiidkaa saxeixa la leeyahay xadiidkasoo rijaashiisu ay iqaad yihiin waxaa suurtagal noqon karto inuu cilo kale kusoo baxdo wa rawaa saciidunna aydan xadiidka waa wariyey can caliyinna waa ka wariyey naxw isaga oo kale wazaada wuxuu ku daray ow bihaa qarnun ow amase bihaa haweenta dhexdeedu ay ahaatay qarnun gees yacnii haweenta marka inay meeshiiba ay daboolan tahay nacam oo gees ama laf iyo ay ku kasoo taagan tahay sidaa qofkii ku arko fa zawjuhaa ninkeeda bilkhiyaari ayuu leeyahay khiyaar baa usugnaaya fa in masahaa hadduu taabto falaha almahru bay leedahay bimastaxalla min farjiha xalaalsiga oo bimastaxalla ay bisababi istixlaaliha xalaashashada aw xalaashashada aw xalaashaday min farjiha farjigeeda wax ka xalaashaday ayuu saa uu ku leeyahay wa min dariiqi saciid ibni lmusayab aydan qaala waxau yidhi qadaa cumaru cumar wuxuu xukumay fi lciniini ninka ciniinka ah alciniin waxaa weyn cillad marka ninka uu qabo waay nacam hay an yu-ajala sanatan ciniinkaa marka aan haweentii marka aan utegi karin ama marka cudwigiisa ay cillo ay ku jirto in sanad la sugto aataartaan o dhan waa wada macluulo waa marka nacam dhammaanteed waa wada macluulo oo dacfi baa ku wada sugan kulli sababtana waxaa weye hadda saciid ibn musayab anahu qaala qadaa cumaru fi lciniini marka saciid cumar beynahumaa inqiaac cilada uu leeyahay marka aaaartan cilalkooda dhan waa wada inqiaaca ku jira laakiin ibn mascuudaa sugnaaday asaga qowl ibn mascuud baa sugnaaday uu yidhi yu-ajalu lciniinu sanatan ciniinka waxaa la sugtaa sanad fain jaamaca wailaa furiqa baynahumaa haddii marka uu caafimaad qabo haweentii uu tegaayo markaas waa sidii la raba haddaan u tegaynina waa la kala geynaa marka ibnu abi shayba wariy sanad saxiixa kuyi marka riwaayada oo waxaa la qaadanaya ibnu mascuud atarka ibnu mascuudaa la qaadanaya kaasaa saxiixa ayb baabu cishrati nisaai haweenkii habdha eh, baabu cishrati nisaai haweenkii la dhaqankoodii ayuu u baab yahay ninka haween xaaskiisa sida uu ula dhaqmaayo iyo waxyaabaha uga haboon iyo yani inuu wanaag kula dhaqmo waxaana u asala qawluhu tacaala wacaashiruuhuna bilmacruuf shay macruuf oo sharciga iyo curfiguba uu yaqaano macruuf ku ah haweenkii kula dhaqma wacaashiruuhuna bilmacruuf fain kariitumuuhuna facasaa an takrahuu shay-an wayajcal allahu fiihi khayran katiira haddaad haweenta haweenku nacdaan ood wax ku nacdaan waxaa laga yaabaa in khayr badan oo ilahay idinka siiyo oo meel ay ku xun tahay meel fara badan ilaahay inuu khayrka maabsi dabeecad eh, dhib badan oo si xun waxaa laga yaabaa in ilaah ilmo wanaagsan oo ninkii u ka siiyo ilmo aada u wanaagsan inuu ka siiyo marka waxaa weyaan qofku ma wada xumaa karo baa marka cishro fiicana laga raba can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu yihi malcuunun ku la lacnaday waayo man axad ataa ata mra'atan haween u tago fii duburiha uga tago gadaal ninkii haween gadaal uga tago waa lacnadan yahay oo waa la lacnaday xag allaa laga lacnaday marka waa kabiira min alkabaa'ir hadduu xalaashado iyada waa kufri diinka looga baxo sababta waa xaaraam amaa qawluhu tacaala nisaaukum xarun lakum faatuu xartakum anaa shi'tum naagihii maadaama beer lagu shabahay hadda beer meesha ay wax ka soo baxaan yaa laga aadaa ma ahna meelays wax kasoo baxin lagama aado macnuhu marka waxay tahay haweentii marka idinku meeshaad doontaan uga imaada laakiin meesha aada uga tegaysaan ha noqoto meeshii ubadka ay kasoo baxaayay ee loogu ta ayadda macniheysaasmadaahib marka waxaa jira shaad ah oo bacdulculamaa laga sheeg sheego oo shaad ah oo marka ay ay bacdi kutubna laga yaabo qofka daalib cilmiga inuu ku arko yani waa madaahib aad shaad u ah marka ma la rabo madaahibta shaadka in la doonto ay tahay qofka inuu xaqa ka raadsado kitaabka iyo sunada rawahu abu daawuud wnasaa-iy walafdu lahu warijaaluhu hiqaat lakin ucila bilirsaal xadiidkan waa shawaahidiisuu saxiixa ku yahay waxaana laga qaadanaa cishrada haweenka lala dhaqmaayo inay noqoto ninku meeshuu doono uga istimtaa uga istimtaaco laakiin meesha uu uga tegaayo waa inay noqoto meeshay ilmuhu ay ka beermaano marka ilmuhu ay kasoo baxaan taasaa laga raba wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa yanduru llahu ilaahay ma fiirinayo ilaa rajulin nin ataa rajulan nin u tegey aw imra'atan ama haween u tegey fii duburiha uga tegey ilaahay ma eegayo naxariis ku eegi maayo rawaahu tirmidiy wanasaa-iy wabnu xibbaana wa ucila bilwaqfi baa lagu cileeyey isagana saxiix weyn shawaahidiisu saxiix ku yahay wacan abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri ninkii alla ee aakhiro rumeeyey falaa yudii jaarahu dariskiisa yaanu dhibin yani falaa yudii jaarahu dariskiisa ma dhibo bimacnaa yowsan dhibin waa khabarun bimacna nahyi wastawsuu binnisaai khayrana weenkana khayr isugu dardaarma dhexdiina wastawsuu isu dardaarma idinka haddaad ragtihiin tihiin binisaai haweenka khayran khayr isugu dardaarma oo idinka isfara war haweenkaa loo naxariisto war haweenkaa loo naxariisto sidaa isdhaha idinka dhexdiina macnuhu sidaas wey fa inahunna haweenka khuliqna waa la abuuray min dilacin feer ayaa laga abuuray wa ina acwaja shayin shaykan ugu qallooc badan fi dilaci feerta dhexdeeda ah aclaahu meesha ugu sarrayso fain dahabta haddaad doonto adiga tuqiimuhu inaad toosisid kasartahu waad jebinaysaa wain taragtahu haddaad ka tagto lam yazal ka zuuli maa acwaja inuu qallooco haddaa is tiraada feerti toosi waad jebinaysaa bash kala jebasa haddaa iska daysidna waxaa weya qallooci baa ku jiraaya nacam fastawsuu binisaa khayr ee haweenka khayr isugu dardaaro haweentii marka haddaad iyadoo qalloocan baad ku raaxaysanaysaa ood marka aada la noolaanaysaa ood la dhaqmaysaa haddaa laakiin istiraad toosi boqolkiiba boqol waa furaysaa ugu dambeynta walimuslimi muslim mutafaqun caleyh lafdi lilbukhaariy walimuslimin fain istamtacta bihaa haddaad ku raaxaysato istamtacta waad ku raaxaysatay wa bihaa ciwajun iyadoo qallooc uu ku sugan yahay wain dahabta haddaad doontid tuqiimuha inaad toos kasartaha waad jebinaysaa wa kasruhaa jebinteeda dalaaquha furinteeda axaadiistan marka haweenta in cishro wanaagsan lagula dhaqmo dulqaadna inuu ninka yeesho ayaa laga qaaday ninka inuu dulqaato khaladaad haweenka ka dhacayo iska fara badan bacd culamaana waa meesha ay ku fasiraan qowluhu tacaala alla uu yihi walirijaali calayhina daraja raggu naagaha korkooda waxaa ugu sugnaatay darajay ku leeyihin darajadaas culamada qaar waxay ku macneeyaan bimacna alxilmi waa dulqaadka oo ninku waa dul qaadanaa haweentu laakin ma dul qaadata haddii marka dulqaadkaas laga waayo ninkii reer dhanba maba dhaqmi kara waxaa laga rabaa ninka qawaamana waa laga rabaa xilmi iyo taxamulna waa laga rabaa ayb haddii marka uu qawaamo uu yeelo waayena waa dhibaata waxyaaba s inuu ugu dulqaata ay dayisnimo tahay macaasida iyo foolxumada iyo ikhtilaatka iyo waxyaabahaas oo kale waxyaabaha laakiin loogu dulqaadana maxaa kamid a yacnii qof haweentii marka inay marka mararka qaarkood marka ay dhibaato ay ka timaado xagga ninka ay dhibto ama ay yacni siyaabo badan un meelo badan ay dhibka ka imaanayan ku saabsanayn cirdi aan ku saabsanayn iyo waxyaabahaas kuwaas marka waa inuu marna u dul dulqaato hadda mararka qaarna waxuga sheegaa nacam haweenkuna marka asalkoodii horaaba feer laga abuuro xawaa umuna xawaa ayaa feerta laga abuuray ninkaa marka mas-uuliyadda ugu badan maqsa ay ku saaran tahay hadii marka kaadsiimo iyo deganaan hadduusan ninku lahayn waa furaya naagba lamaba noolaa karaayo oo wuxuu noqonaya nin milaaq ah oo laag furid badan soo baxayo hadii yani mar walba ula tirsado waa isfuray wacan jaabirin radia allahu canhu qaal kunaa maca rasuuli lah sal salam nabiga ayaan maciisa ahayn fii kazaatin duulaan falamaa qadimna almadiinata madiina markaan soo galnay dahabnaa waxaanu doonnay linadkhula inaan magaaladii galno faqaala wuxuu yihi amhiluu korta suga xataa tadkhuluu ilaa aad ka gashaan leylan habeen yacnii cishaaan buu ujeedaa cisho xataa tadkhuluu leylan yacnii cishaan aad ka gashaan likay tamtashida si ay u shanlaysato ashacitatu midda basaasan watastaxida almugiiba watastaxidda ay yani timaha hoose ay iska jarto iska xeerto almuqiibatu tii laga maqnaayo oo ninkeeda uu ka maqnaa muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin lilbukhaariyi idaa daala axadukum midkiin haddou dheeray alghaybata maqnaanshadiisu hadday dheeraato ee ehelkiisa uu ka maqan yahay falaa yatruq ahlahu ehelkiisa yousan kusoo guuraynin habeen lix saac yousan ehelkiis kusoo guuraynin falaa yadruqahalow yaanu kusoo guuraynayn leylan xilli habeen sababta marka waa xukunkan laba arrinba waa ku jirta yacni cisharaduna waa ku fiican tahay xaggeeda oo sababta waxay tahay ninku hadduu haweenti u yimaada iyadoon iska jirin oo dalaq usoo yidhaaha waxay isleedahay ninkan amaba kaa shakisan yahay adiga oo halkaas marka haddii la kala shakiyo dhib badan baa imaanaya oo weliba aada u dhib badan baa baaxsilaya midda kale iyadoo dhinaca kalena cishrada waa u fiican tahayo iyadoo isdhex daadsan intuu imaalahay maxaa fiican iyadoo diyaar ninkeedii waa inuu yimaado oo gurigii iyo wax walba iska aboosaysa waxaa kaloo iyadana ku jira marka xukunkan maxaa lagu cileeyey marka waxaa lagu cileeyey midhaan arrintan dambe oo ah ila nebigu wuxuu yidhi mogtahay likay tamtashida shacita haweentii basaasneed si ay u shallaysato isu qurxiso ninkeeda isugu qurxisa gurigii habaysato ay u habaysato haddii marka aan la yeelin oo habeenkii qof qofku iska soo galo isagoon la fulanaynin yani xukunkan waa maqan yahay xasilayo mogta idan marka saa darteed buu nebiga calayhi salatu salaam wuxuu faray qofku hadduu xilli saq dhexe ah uu magaalada soo galo inuusan gurigiisa uusan tegin hadduu meelo kale helaayo inuu magaalada banaankeeda afkeeda iska baryo daraqo camal uu magaalada iska soo galaa xilli dadku soo jeedaan diyaara weynti ay tahay saa inuu kusoo galo ayb sababta loo yeelana waxay tahay likay tamtashira ayb hal marka ma dhici karta hadda xilligaas ma jirin haweentii in marka ama taleefon iyo waxyaabahan hadda jira ma jirin hadda haweentii taleefon waa loogu soo sheegi karaa waktigaas waktigaasaan beledka kusoo aadanayo xukunkan marka waa xasili karaa marka inay shallaysato isdiyaariso waa sameyn kartaa soo maa ma la dhihi karaa marka waa soo geli karaa marka xilli habeen hadiisladan bacd alculamaa waa banaantay way fadooda sababta alxukmu yaduuru maca alcilati wujuudan wacadaman xukunku cilada ayuu la socdaa wujuudan wacadaman haddii cilada la helana xukunka waa la hela haddii cilada la waayena xukunkii waa la waaye hadda meeshaan marka ciladii waxaa looga dhigay inay shallaysato isqurxisa haweentii haddii la waayo marka taas haddii la waynaayo xukunka waa jiraa dabcan waa in marka iyadana marka waxaan ujeeda haddii yani ciladan la helaayo oo ay haddii ciladan la helaayo xukunkiina waa joogaya ciladii markaa waanti haddii iyadoo basaasnaanshadeedu ay jirayso waxaa weya in markaa abeenkii aan lasoo guuraynin ay noqon haddii laakiin basaasnaanshada la waayo waxaa weya iyaduna in xukunkii oo meesha ka baxayo isaga taasay marka culamada qaarkood ay sheegaan waana waana waana yani mas'ale macruuf usuulka macruuf ku ah wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal ly slam de shakigana de ninku reerkiisa waa la rabaa dabcan inuu yani dayuusnimada aanu u ogolaanin cirbigooda oo cirbigiisa ilaaliya waa la rabaa laakiin wixii marka de hayrada oo shakiga iyo waswaaska ah sharcigu ma ogola hayro oo fii xaddil waswaas gaartay iyo shaki gaar lama rabo an abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lah sal sl nabig wuxuu yihi ina shara annaasi dadkan ugu shar badan cind allahi alla agtiisa mansilatan xagga darajada yowma alqiyaamati maalinta aakhiro arajulu ninka weeyaan yufdii gaaraayo ilaa imra'atihi haweentiisiibau gaarayaa yacni labadooda waa istaabanayaan oo waa jimaac iyo waxbaa dhex maraaya wa tufdii ilayhi iyaduna ay gaaraysa ninkii labadoodii korbaa isgaaraayo uma markaa dabadeed yanshuru wuxuu faafinayaa siraha sirteeda dadkaasaa ugu liitoy ilaahay agtiisa xagga darajada ahrajahu muslim idan cishradu mid maaha marka ninku naagtiisa inuu ka sheekeeyo ama inuu marka sirta iyaga ka dhexeeya zawjiyada inuu ka sheekeeyo dadka qaarkood marka waa dhici karta inay ka sheekeeyaan mararka qaar asagoo isdhacaya naagtan ku xumeyn habeenmadan guurkoodiia qalalaasa iyo dhib soo kale dhexgalay haweentii waxay noqotay inuu furo markaasu wax walbaa oo sir ayuu sheegaya waxaasoo kale waa dayuusnimo waayo waana marka ilaah agtiisana wax laga jecelyaha yahay naagtuna sidoo kale inay ninka sirtiisa faafiso maha waxyaabaha marka jimaaco ayay keliya un ay isog yihiin oo cid laog aanay jirin maaha inuu faafiyo akhrajahu muslim xadiidka muslim baa soo saaray wacan xakiimi bni mucaawiyata can abiihi qaala wuxuu yihi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahiow maa xaqu zawji axadinaa midkaan ki maa xaqu zawji axadinaa calayhi maa xaqu zawji axadinaa midkaan xaaskiisa xaqeedu waa maxay calayhi isaga korkiisa ay ku leedahay qaala wuxuu yidhi tudcimuhaa waa quudinaysaa idaa akalta haddaad wax cunto wa waad marshinaysaa ida tasayd haddaad adigu arad baxdo ood mara dhar xirato walaa tadrib ilwajha wejiga ha ka garaacin walaa tuqabix ha muraara dilaacinin walaa tuqabix qabaxat ilaa hadhihinaa laga keenay allah fool xumeeyo hadhihinsaa marka ereygan keliya lama daba jooge wixii la macnaa waa inta niyadda ka jebinaya ha ku dhihin wawaxa waa inta niyad jab u ah ha ku dhihin walaa tuqabix walaa tahjur hana ka hijroonin haka tegin ilaa fi beyti guriga dhexdiisa maa hana ugu hijrooti hadday noqoto inaad hajri inaad hijro ku eedbisidna guriga dhexdiisa ku hijroo oo adoo gurigii jooga dhinac kale isaga dadad ama meel kale ka tag laakiin guriga haka bixin rawahu axmedu abu daawuud wanasaa-i bnu maaja wacalaqa albuhaariyu bacdahu wasaxabu ibnu xibbaanahu alxaakim xadiidkan marka waxaa laga qaadana cishrada ninka xuquuqda lagu leeyahy xuquuqda ninka lagu leeyahy waxay tahay naagta inuu quudiyo marka wax cuno oo isaga marka biilka haweenta wuxuu saaran yahay isaga dushiisa isaga dushiisa weyaan waxaa kaloo laga rabaa dharkeedana isagaa lagu leeyahay waxaa kaloo ninkii laga rabaa marka inuusan wejiga ka garaacin dee wejiga ka garaaco ma banaana oo haddii darbiga xataa uu xal noqonayo markaas oo qawluhu tacaala alla uu yihi subxaana wa tacaala eh, aayaddii nisaa marka ku jirtay sida ay leedahay waxay ka bilaabanaysaa ah, wadribuuhuna eh, wahjuruuhuna fi lmadaajic wadribuuhuna darbigaa marka maaha inuu noqdo darbi oo xagga wejiga nacam ayb wejigana kama garaaci karo darbi marka mubarix oo korkeeda barbararinayo nabar kasoo saarayana ma aha inuu noqdo walaa tuqabix qabaxak ilaan aha inuusan dhihin oo yani wax iyado markaas hadal niyad jab ku ridaayan inuusan isticmaalin usan dhihin hajri hadduu ku eedbaayo marka hore waa wacdinaa walaati takaafuuna nushuuzahuna faciduuhuna waa la waaninaa walaati takaafuuna nushuuzahuna faciduuhuna marka hore waaniyo wahjuruuhuna fi lmadaajic haddii inta la waaniya waxay ku keeni weyso jeefka uga hijroodaa marka hijradaasu fasiraa xadiidkaano walaa tahjur ha kaga hijroonin ilaa fi lbeyti guriga dhexdiisa maaha oo markaad ka hijroonaysid qol kale ka seexo ama marka guriga dhexdiisa uu ku hijiro ama dhinac kale iskaga daba iyada waxaa laga rabaa hijradan iyo darbigan oo dhan inay ku fahmto meesha ay ka joogto ninkaas bis intaas ujeedo intaas xadiidku marka wuxuu tilmaamaa macaanidaasaa ku jirta oo marka wuxuu tilmaamayaa in dadku ay marka haween haweenku inaan la dilin la garaacin la niyad jebinin waxaas marka mucaashara wanaagsan in lagula dhaqmo <clears throat> xadiidkana waxaa dadka waxaa ugu khayr badanba kuwa haweenkooda marka ugu khayr edbinta marka naaga haweenka la edbinaayana wuxuu xil ka saaraya ninka ninku waxaa xil ka saara ehelkiisa inuu edbiyo sharciga ku edbiyo yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naara naftiina ehelkiinaa naarka koriyo saa laga rabaa si uga kori laha imaamu dahabi kitaabkiisa alkabaair wuxuu leeyahay ninku haddii naagtu ou yani dharka iyo xagga xijaabka eh, hadduu xijaab xijaab xumo haddii uu kusoo diro ama u marka u raalli uga noqdo iyo dhar kafiifa ah inay naagti xirato iyo hadduu raalli uga yahay marka isna waa ku dambaaba lacnadii waa gaaraysaa naftiisa lacnadu dhinac bay ka gaaraysaa marka waa inuu ehelkiisii naar uu ka koriyaa iyo iyo ehelkiina danaagti iyo ilmihim saa darteed marka xadiidkanna waxaa ku cad inuu hajrigii hijradii iyo edbinti iyo waxyaabahaas un isagaa laga rabaa laakiin si xun inuu wax u edbiyo oo wax ku xalliya waa laga reebay xadkii marka shareecada shay walba iyadoo u xadiday nacam rawaahu axmedu wa abu daawuuda wanasaa-iyu wabnu maaja wacalaqa albukhaariyu bacdahu xadiidka qaarkiis ayuu tacliiq ahaan u wariyey wasaxaahu ibnu xibbaana walxaakim xadiidkaana waa xadiid saxeixa wabilahi towfiiq wsala allah sala aleh